assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo afartanaad ee kitaabka nabiga alayhi salaatu wasalaam hijrada xaalkeedii baa la weydiiyey faqaala laa hijrata bacda alfatxi yani bacda fatxi maka maka intii la qabsaday ka dembow hijro laga soo hijroodo maka laga soo hijroodo ama baadiyayaalkii iyo laga soo hijroodo ma jirto walaakin jihaadun waniya jihaad iyo niyaa jira niyo wanaagsan oo acmaasha khayrkiiyo la niyoodo ayaa jirta waida stunfirtum fanfiruu haddii soo baxa laydin yidhaaho jihaad usoo baxa laydin yidhaaho soo baxa mar alla markii madaxdiinu jihaada idinku yaadho soo baxoo jihaadka ha ka hadhina laakiin hijra khalaas waa dhammaada jihaadkii baas isagu maadi ah ilaa yowmi alqiyaama isagu aanu xukunkiisa aanu go-in baabu اlأmri bicamali اlkhayr man ishtadat calayhi اlhijra hijrada qofkay ku adkaatay hijradee mas-uuliyadeeda aan ka soo bixi karin in la amro inuu hijrada iska dhaafo o acmaalu lkhayrka kale unuu badiyo can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu ana acraabiya sa'la rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm can اlhijra nin reer baadiya baa rasuulka ilaah hijrada weydiiyey faqaala markaasu wuxu uhi wayxag ina sha'na alhijrati la shadiid hijrada sha'nigeedu waa daran yahay mas-uuliyo weyn weeyaan waa camal wanaagsan oo ajri badan le laakiin mas-uuliyo badan iyo sabir bay u baahan tahay fahal laka min ibilin geel ma leedahay qaala nacam qaala fahal tu'tii sadaqatahaa sadaqadeeda ma bixisaa qaala nacam qaala facmal min waraa'i albixaar ka camal fal min waraa bixaar min waraa bixaar wuxuu ku fasiraya bixaartaas muxuu ahaay alquraa buu ku fasiraya oo qaryada buxayra waa lagu magacaabaa marka jamceeduna bixaar weeyaan ayb waa keeni soo marray xadiidkii sacd ibn hadalkii sacd ibni cubaada uu yihi nabig nebiga ku odhan jiray alayh salaatu wasalaam ninkii cabdullahi ibni ubay markuu nebiga ku adag darooday uu odhan jiray waxaad waxaad noo timidoo ilaahay khayrkankada eh, ku siiyey uu aad noola timid isaga oo ay ku heshiiyeen ahlu hadihi اbuxayra yani hadihi alqarya bu ayb buxayra waa tasqiiru baxrin weeye marka sideeda se loo yaqaano eh, badda yar badda yar buxayra la yidhaahaa ayb marka qaryadiina ah, faina allaha lan yatiraka lan yatiraka yani lan yanqusaka ilaah kaa yarayn maayo wax kaa ridi maayo min camalika shay-an camalkaaga ilaahay xaba kaaga ridi maayo ninkan ma aanu hijroonin kaaga ridi maaye meeshaad joogtaba khayrka iyo camalka wanaagsan un badi hijrada ma keli karaysido waxay leedahay howlo badan iyo mas-uuliyo badan iyo sabr dhibaatadeeda lagu sabra bay u baahan tahay baabu man udina lahu fi lbadwi bacda alhijra qofkii loo idnay rasuulka ilaah uu u inuu baadiya noqdo baadiye deg u noqdo isago muhaajir ah ninkaas salaamata bnilak waxay xadiidkiisa imaan doono mooyaane mamnuuc bay ka ahayd muxuu muhaajiriinta intoodii kale inay reebaadiye u gadoomaan iyagoo muhaajiriina inay reebaadiye isu bedelaan mamnuuc bay ka ahayd lakin salamata bn اlakwac radi allahu canhu rasuulka ilahi isagaa u idnay can salamata bn اlakwaci radi allahu canhu anahu dakla calى alxajaaj alxajaaj ibni yuusuf athaqafi amiirkii macruufka ahaa ayuu u galay salama radia allahu canhu faqaala markaasu wuxu uhi ya bna alakwac irtadayta calaa caqibayka tacarabta cirbahaagii baad dib ugu noqotay oo waad reer baadiyowday oo yani hijradaadii waa baaba'day hijro ma lihid qaala laa walaakina rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam adina lii fi lbadwi ayb rasuulka ilaahay baa idinay baadiya dega inaan baadiya dego rasuulka ilahay baa idinay markaa ma aanan hijradaydii ma aanan iska baabi'ininoo waa khusuusiyaadkii nabiga alay salatu ay ka mid tahay oo asxaabtiisa qaarkood uu siin jiray sidii aynu kusoo marray sahl iyo sahlo iyo saalim iyo aynu kusoo marray iyo axaadiisan boo maxaa ku iman doonta iyo ayana khusuusiyaad asxaabtiisa qaarkood uu siin jiray baa jira nebiga alayh الsalaatu wasalaam iyo shahaadadii khusaymat bnu haabit iyo baabu غazwati xunayn can kahiir bni cabaas bni cabdilmuطalibi qaal qaala cabaas cabaas baa wuxuu yidhi aabihiis shahidtu maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalama ywma xunaynin maalintii xunayn ayaan rasuulka ilaahay kala qayb galay falazimtu ana wa abu sufyaan ibnu alxaaris ibni cabdilmuطalib rasuulka ilaahay baan laasimnay anigi iyo abu sufyaan ibn alxaaris ibni cabdilmuطalib waa ibnu cami rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waana walaalkii maxaha naaska ugu walaala buu ahaa waana muslimat khulafadii buu ka mid ahaa dadkii marka kusoo islaamay ayuu ka mid ahaa falam nufaariqhu ma anaan ka faaruqin o yani hataa kolkay dadku ay jabeen kolay kutay ma anaan ku jirin warasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam calىa baglatin lahu baydaa ahdaaha lahu farwat bnu ibnu nufatat aljudaami baqalcad oo duldul magaceeda la odhan jiray oo ninkaas uu hadiye ugu soo diray iyo rasuulka ilaahina uu saaraa faras ma saarayn baqal buu saaraa baqashuna marka waa orod gaaban tahay fartaa sidoo kale uma dheerayso faltaqa almuslimuuna waalkufaar gaaladii iyo muslimiintii baa kulmay wawalla almuslimuuna mudbiriin muslimiintii waa jeedsadeen iyo cararaya wa carareen sababtay u carareen iyo cudurkoodana xadiid soo socda iyo muxuu ahay noo caddayn doona marka dufcadii ugu horreysay muslimiintii waa jabeen faطafiqa rasuulu اllahi salى اllahu alيyه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu bilaabay yarkudu baglatahu qibala اlkufaar inuu u eri inuu u cerbiyo rakda macnihiisu waa lugta wax lagu dhuftaa la yidhaahaa marka xoolaha la fushan yahay marka ciribtaa lagu dhuftaa ciribtaa lagu eriyo lugta lagu haraabtaa wuu cirbiye dee baqashiisiibu wuxuu u cirbiyey xagga kufaarta yani agga kufaarti kufaartii oo soo weeraraya asxaabtiisiina ay jabeen iyuu isagu orod kaga hortegayaa nebiga alayh isalaatu wasalaam qaala cabbaas cabbaasba wuxuu yidhi wa ana aakidun bilijaami baglati rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam akufuha iraadata anlaa tusric aniguna waxaan hayay rasuulka ilaahay baqashiisa xakamaheedii baan hayay oo aan celinayay oo yayna rasuulka ilaahay la degdegin oo ayna gaalada la dhex gelin aan islahaa wa abuu sufyaana aakidun birikaabi rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam abu sufyaan ibn اxaariثna radia allahu canhu wuxuu hayay rikaabka baqasha rasuulka rikaabkeedu hayay kooraha rikaabkiisa ayuu u hayay fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi ay cabbaas naadi asxaaba samura u dhawaaq qudhaca raggiisii u dhawaaq asxaabu samur samuradaas waa geedkii baycatu ridwaan ee hoosteeda ku dhacday weeyaan marka raggii rasuulka ilaahay baycatu ridwaankaa la galay ee inaanay ka cararin ballanta kula galay u dhawaaq cabaasna nin dheeroo xoog badanoo cod dheer buu ahaa oo dhowr meel sideed meel iyo meelahaasaa codkiisa laga maqli jiray halku ku dhawaaqo fa qaala cabaas cabaas baa wuxuu yidhi wa kaana rajulan sayitaa nin cod dheer buuna ahaaye faqultu biaclىa sawti codkayga ku u dheer ban waxaan ku yidhi ayna asxaabu samura baan ku idhi hawey quracay raggiisii faqaal qaala wuxuu yidhi fawallaahi lakaأna cadfatahum xiina samicuu sawtii waxaad moodaa soo laabadkooda ay soo laabteen markay codkaygii maqleen cadfata albaqari calaa awlaadiha lo-da ku soo laabadkeeda ilmaheeda ay ku soo laabato muxuaha ilmaheedii looga cabaadiyey siday ugu soo xoonto ugu soo orado sidaasoo kale baad moodaa buu lehay siday rasuulka ilahay markay dhawaaqii maqleen bay isu soo laabeenoo ay durbe rasuulka ilaahay agtiisa u yimaadeen fa qaaluu markaase waxay yidhaheen yaa labayka yaa labayk bay qaala faاqtataluu way dagaalameen wاlkufaaru iqtataluu waa dagaalameen hum wاlkufaar ayb iyagi iyo gaaladii baa dagaalamay iqtataluu wاlkufaaru cibaarada sidaas oo kale a qofkeeda wax naxwada akrisa hadduu idinku jiro cibaarada sidaas oo kale waa bannaantay lakin waa laga fiican yahay iqtataluu hum wاlkufaar in la yidhahdo sidaas ahayd wowdaas damiirka mxuu ahaaye damiiru rafcahaas mutasilka ah isaga oon damiirkii kale lala imaanin in lagu cadfaa waa jaa-is laakiin waa laga fiican yahay ayb iqtataluu waa dagaalameen muslimiintii iyo walkufaar gaaladii wadaacwatu fi lansaari baaq bay lahayn marka markay dagaalka galayaan waxbaa la isugu baaqi jiray oo lagu dhawaaqi jiray marka baaqa ay isku afgaranayeen ansaartuna ay isugu dhawaaqayeenna wuxuu ahaa yaquuluuna inay yidhaahaan yaa macshar alansaar yaa macshar alansaar sidaasay lahayn dagaalka ku galayeen qaala faqusirat اdacwatu calىa bani اlxaariث ibni khasraj hoos bay uga sii degeen marka yaa reer yaa bani fulan yaa bani fulan bay lahayn marka waxay ku khaas noqotay goortii dambe yaa bani اlxaariث ibni khasraj inay sidaa yidhaahaan faqaaluu ya bani اlxaariث ibni اlkhasraj ya bani اlxaariث ibni اlkhasraj fanadara rasuulu llahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahi baa eegay wa huwa calaa baklatihi isagoo baqashiisii saaran buu eegay kalmutataawili calayha sidii kuwa isugu dheeranaya oo kale ilaa qitaalin dagaalkoodii uu fiiriyey kor qoorta u taagay isagoo baqashii saaran ayuu si dagaalka u dhacaya fiirinaya markay asxaabtiisii soo gadoomeen faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slm markaasuu wuxuu yidhi haadaa xiina xamiya alwatiis hadda weeyaan markuu watiiskii kululaaday watiiskana wuxuu leeyahay waa shay sida tinaarada oo kale oo dabka lagu shida buu leeyahay bacaadka marka qoraxdu kulaylisana watiis waa la yidhaahaa hadduu dagaalkii kululaaday marka welajeedadu dagaalkii hadduu maanta u kululaa ayb qaala uma akada rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam xasayaatin qururaxyuu qaaday cantoobuu dhulka ka qaaday faramaa bihinna wujuuha alkufaar gaalada wejigoodii ayuu ku tuuray nebigu alayhi الsalaatu wasalaam uma qaala markaasu wuxuu yidhi inhazamuu warabbi muxammed waa jabeen muxamed rabbigiisaan ku dhaartay qaala fadahabtu anduru waan tegay inaan eego faida alqitaalu calaa hay-atihi fiima ara dagaalka sidii u socdaa nebigana waa jaban buu leeyahay markaasaan fiiriyo base u jabaan aad fiirisid waa dagaalka sidii u socdaba sida aniga ila muuqato qaala fawallahi ma huwa ilaa an ramaahum bixasayaatih famaa ziltu araa xaddahum kaliilaa ma ahayn ahayn wax kale maahin ciiddii ku sayrin wax kale maahin markaasaan arkaayey iyaga oo muxuu ahaay dacfigoodii tabartoodii ay sii daciifayso xaddahum quwadoodii kaliilan yani daciifan mid daciifa u yahay oo sii tabar yeeranayaan arkaayo wa amrahum mudbiran taladoodii iyadoo sii jeeda oo haziima ay usii socoto ayaan arkaayay markaasay jabaan an abi isxaaqa abi isxaaq asabiici qaala jaءa rajulu ilى albara albara ibnu caazib buu nin faqaala markaasu wuxuu yidhi akuntum wallaytum yowma xunaynin ya abaa cumaara abuu cumaara waa kunyatu lbaraa ibni caazib radi allahu canhuma miyaad ka cararteen rasuulkii ilaahay maalintii xunayn miyaad ka cararteen faqaala markaasu wuxuu yidhi ashhadu calىa nabiy llaahi salى allahu alayhi wasalam annahu maa wallaa waxaan ku marag furaya ama ku dhaaranaya rasuulku ilahay waxaan ku dul dhaaranayaa inaan isagu cararin rasuulka carabkiisa lama weydiinin laakiin muxuu ahay iyaga carabkoodii baa la weydiiyey marka waa qirayaa waa annagu waa carab buu leeyahay laakiin rasuulka ilah isagu ma carabin walaakinahum طalaqa akifaau min annaas akifaau kuwa fudud kuwa dadka fudud ee mxuah wax hubsanin ee dhaqsado ee muxuu ahay kuwaasaa cararay wa xusarun kuwa qaaqaawan kuwa xusar waa jamcu xaasir qofkaan dirac gashanayn qofka wax ka ilaaliya aan gashanayn kaasaa xaasir la yidhaahaa daaric weeye marka hadduu qofku dirci uu gashan yahay saabti iyo ka ilaaliya iyo madfar madax uu gashado oo e, kuwaas hadduu qabo waa daaric baa la yidhaahaa hadduu kuwaas mujarad ka yahay aanu xidhnaynna xaasir baa la yidhaahaa marka kuwii mxuha xaasiriinta ahaa ee muxuu ahay hub fiican aan haysanin iyo dadkii dhallinyaradii iyo dadkii iska degdega badnaa dadkaasaa cararay buu leeyahay ilaa hada alxayi min hawaasin mada horta hore degdega kale uu sheegayaa waxaa weeyaan waa weerarkoodii weerarkii bay kusoo degdegeen buu leeyahay soonku maanta dagaalkii loo bilaabin iyo horay muxuu ahay ugu soo degdegeenoo dagaalkii ay usoo gaadheen ilaa haada alxayi min hawaasin qabiiladantada hawaasina xaggeeda ayay usoo socdeen oo usoo degdegeen oo dadkii soo dhaafeen wahum qowmun rumaatun niman waxayna ahaayeen fallaadleya bay ahaayeen faramawhum way soo toogteen birishqin muxuu ahaay tacshiir keliya hal mar keliya ayuu fallaadh ku sii daayeen halkii dufce ee kol la shido ee fallaadhaha ah ayaa rishqin la yidhaahaa birishqin min nablin muxuu ahay tacshiiro oo fallaadh ah ayay kusoo daayeen kaأnnahaa rijlu min jaraad yani daa'ifatu min jaraad iyadoo aada mooddo ayax oo kale aada mooddo fallaadh fara badan bay kusoo harqiyeen oo aad moodo ayax kole aad moodo faraheed oo kale fankashafuu yani inhazamuu markaasay durba soo jabeen dadka sidaas degdega badan horta horan dagaalkii aan u kaadsanine tartiib iyo xeeladiisa iyo waxba aan ka fiirsanin oo goorta dambena hore u jabaan marka kuwaasa horey dagaalkii inta usoo soo hormareen raggii soo dhaafeen iyo markii marka lagu soo riday muxuu ah fallaadha lagu soo riday iyo haddana durbe usoo hore usoo jabeen fa aqbala alqawmu ilaa rasuuli اllahi salى allahu عalayhi wasalam وأbو سفyان بن الxاrث رضي الله عnه yquud bه bqlth أbu سفyaanna uu rasuulka ilaahay bqشhii ku hogaaminayo xadiidka cabaas waxaynu ku soo marray inuu rikaabka hayey cabaasna uu hayey mxu ahay xakamaha uu hayey marka waxaa suurad kolkaasu kolkii lasoo socday hore inay tantab ahayd goortii dambe haziimadu ay dhacday ee nebigu عalaيه الصلaaةu waسلام bqشhii hore u eryaayeyna cabaas hore intuu ugu soo maray xakamaha isagoo qabta uu celinayey oo isbedeleen marka labadooda ayb fanazla waa degay rasuulka ilaahay wadacaa alluu bariyey wastansara nasri buu ilaahay ka dalbaday wa huwa yaquulu isagoo oo leh ana nabiyu laa kadib ana bna cabdilmuطalib allahuma anzil nasrak allahuma anzil nasrak ilaahu guushaadii soo deji qaala albara kunnaa wallahi ida xmara alba'su markuu dagaalku eh, mxuu ahay balaayadu markay darabasigan hadda dagaalkiiba ka wada dagaalku markuu guduuto yani dhiiggu uu bato oo muxuu ahay dagaalku xumaado nattaqii bihi isagaan ku gaban jiray rasuulka ilaahay isagaan ku gaban jiray wa ina shujaaca geesigu mina naga miduhu alladii yuxaadiihi ka la sinna weeye ninka la sin geesiga ahaan jiray nin dhaafi jiro hagga cadowga ka miri jiray maba jirin qofka muxuu aha geesiguhu ka la sin ahaan jiray yacni nabiya sala allahu alay wasalam marka rasuulka ilahi sa weligii ma caradin weligii ma caradin markaas ugu daraydoo xabtiisa o dhan ay wada jabaan kulagu tahay isagoo muxua cadowgii ka hortegaya kasii hor ordaaya iyo weligiisa sii sheegayo ana nabiyu laa kadiba ana bnu cabdilmuطalib عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزwnaa mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم xنayنا xunayn baan ku duullay annagoo rasuulka ilaahay la soconna فلما waaجaهna العadو cadowgii markay nagu hor yimaadeen taqadamtu baan hore maray faacluu haniya karin baan fuulay meel muxua ah, buur ah yaan fuulay buurta kala jabantood jid ah yaan fuulay fastaqbalanii waxaa iga yimid iga hor yimid rajulun min alcaduw nin caduwa ka mida baa iga hor yimid fa armiihi bisahmin leeb baan ku riday fatawaaraa canii waa iga dhunto waa iga gabaday famaa daraytu maa sanac wuxuu sameeyey ma garanayo wanadartu ila alqowm raggii baan fiiriyey faidaa hum qad طalacuu min haniyatin ukra iyadugoo jier kale ka soo baxay ayaan arkay faltaqow hum wa saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waxaa isku hor yimid iyagii asxaabtii nebigaa isku hor yimid fawallaa saxaabatu nabiyi sala allahu alay wasalam waa jeetadeen yani waa jabeen saxaabtii nebigu alayhi salaatu wasalaam wa arjicu waan noqonayaa aniguna munhaziman wa calaya burdataani laba burdadood baan xidhnaa mu'taziran mu'taziran biixdaahumaa midood anigoo guntan murtadiyan biاlأkraa io kalena huwan faاstaطlaqa izaari waxaa iga furtay guntigii baa iga furtay fajamactuhumaa jamiican labadoodii waa isku ururiyey labadii maraba baan isku ururiyey wa marartu birasuuli llahi sala allahu alay slm munhaziman wa huwa calaa baglatihi ashahbaa munhaziman lh marka waa isaga munhaziman ma rasuulullahi xaal kama ahe marartu ta'deedaasu xaalkay marartu waxaan soo maray munhaziman anigoo jaba cararayaba waxaan soo maray birasuulillahi sala alla alay slam wa huwa calaa baklati shahbaa ashahbaa iyo albaydaa isku mid weeyaan laakiin shuhbadu waxa weeyaan waa inuu caddaanka wax guduulihi ku jiro caddaan khaalisa ma aan ahayn albaydaadii aynu ku soo marray xadiidka cabaas bayaadkeedu mid khaalisa ma ahayne waxay ku jirta xumra faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi laqad ra'a bnu lakwaci fazaca wallah ina akwac wuxuu arkay cabsi buu arkay wxmxua wax soo eriyey buu arkay falamaa gashaw rasuula allahi sala allahu alayh wasalam markay rasuulka ilaahay soo dabooleen yani ay kusoo soo dhowaadeen buu nazla can ilbagla baqashii ka degay uma qabada qabdatan min turaabin min alard wuxuu ka qaaday cantoobo oo ciida buu dhulka ka qaaday uma اstaqbala bihi wujuuhahum wajiyaalkoodiibuu kala hortagay aanu ku saydhay faqaala markaasu wuxu uhi shaahat اlwujuuh yani qabaxat اlwujuuh wajiyaalkan kada allah xumeeyo famaa khalaqa allahu minhum insaana ilaa mala'a caynayhi turaaba bitilka alqabda ilaahay maanu abuurin qof ka mid ah oo gaaladii ka mid ah oo indhihiisa aanay ciiddaasu buuxinin qabdadii keliya ahaydee muxua cantoobo keliya kulligood wada gaadha ilahay wada gaadhsiiyo indhaha ka wada gashay sidaas oo kalena waa kii yeelay yowma badrina sidaas oo kale u yelay alayhi isalaatu wasalaam waa ilahay le wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama marka waa muxuu ilaah baa taafiirkaas u yeelay oo mucjiza min mucjizaati nabiy sala allahu alay slam fawallow mudbiriin waa jeedsadeen iyagoo yani jabaya jeedsadeen yani waa waa waa jabeen fahazamahum allahu caza wajala bidalika ardadaas iyo dacwada nebiga alayh salaatu wasalaam ayuu ilaah ku jabiyey waqasama rasuulu llahi sala allahu alay slam hanaa'imahum bayna almuslimiin baabun fii gaswati aa'if gaswatu aa'if marka waxay ahayd markay dhammaatay gaswatu xunayn dhammaatay gaswatu xunayn waxay ku xigtay fatxu markay ku xigtay gaswatu aa'ifna marka waxay ku xigtay xunayn bay ku xigtay can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal xaasara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ahla aa'if ahlu daa'if buu rasuulka ilaahay xisaaray muxuuaho qalcad bay lahaayeen qalcadahoodii intay galeen oo soo xidheen albaabadoodii soo xidheen iyo nebiga asxaabtiisuna korka ka fadhiyeen falam yanal minhum shay-an waxba ma aanu ka gaarin lama qabanin lama qaban karin fa qaala markaasu wuxuu yihi nebigu alayhi salaatu wasalaam inaa qaafiluuna in shaa allahu tacaala waan noqon doonaa berri waan noqonaynaa in shaa allah qaafiluuna yani raajicuun waa nimankan dagaalkooda waa iska daynaynaa waa ka noqonaynaa berri xadiiskaasu in sha allah in shaa allah buu leeyahay nebigu alayh isalaatu wasalaam ayb had iyo goorna waa sidaa qofka uu yidhaaha waxaasaan yeelayaa waa inaan iska dhihin laakiin ilaahba uu leeyahay walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika gadan ilaa an yashaa allah marka in allah hadduu yidhaaho qofkaasu inuu been sheego ama hadduu dhaartay dhaartaasu inta ku dhaco waa ka nabadgelayaa inuu wixiina biidni illaahi uu sheegayiina uu u suura oo mxuahay u keenaya oo hadalkaas hadalkaas barakadiisa baa ilaah sabab uga dhigaya inuu ku najaxo wixii uu rabay oo waan yeelaya uu lahaa sidii sulaymaan qisadiisa aynu ku soo marray qaala asxaabu asxaabtiisii baa waxay yidhahdeen narjicuu walam naftatixu miyaan noqonaynaa annagoon qabsanin faqaala lahum rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi uqduu cala alqitaal ku kallaha dagaalka faqadaw calayhi waa ku kallaheen fa asaabahum jiraax dhaawacyaa soo gaadhay qalcada dusheeda intay istaagaan bay ballaar halkaa kaga soo ridayeen faqaala lahum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam inaa qaafiluuna hadan galabtii markay iyagoo dhaawacyo badan le soo noqdeen iyo wuxuu yihi berri waynu noqonaynaa insha allah fa acjabahum daalika arrintaas ayay jeclaysteen fadaxika rasuul llahi sala alla alay slm waa ku qadlay rasuulka ilaahi kolkay dhibaatadii arkeen bay marka u hoggaansameen hadalkii nabiga alayhi salaatu wasalaam kolkii hore markaas shalay wixii ku jiray iyo maanta inuu isbedelay baabu cadadi غazawaati rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم can abi isxaaqa ana cabdالlahi bna yaziid kharaja yastasqi bالnaas cabdullahi bnu yaziid ayaa wuxuu soo baxay isagoo dadka u roob doonaya dadka ku roob doonaya buu soo baxay fasallaa rakcatayni laba ragcadood ayuu tukaday uma istasqaa waa roob doonay yani waa duceeyey qaala falaqiitu yowmaidin yaziid zayd zayd bna arqam zayd bna arqam baan la kulmay hadalka aluhu waa abu isxaaq asabiici qaala laysa baynii wa baynahu غayru rajulin aw baynii wa baynahu rajulun saas laysa baynii wa baynahu hayru rajulin buu nin mooyaane wax kale nooma dhexaynin buu yidhi mise wuxuu yidhi nin baa aniga isaga noo dhexeeyey waa isku mid labada cibaaro macnahooda laakiin raawi un baa labadii lafdi midkuu kolkuu shakiyey midkuu ahaa uu labadiiba sheegay cala sabiili اlاxtiyaaq aniga isaga nin kaliyaa noo dhexeeyey qaala faqultu lahu waxaan ku idhi kam gazaa rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala tisca casharata gazwa sagaaliyo toban duulaan buu duulay rasuulka ilaahi qultu kam gazawta anta macah qaala sabca casharata gazwa toban iyo toddoba marka labuu ka hadhay qaala qultu famaa awalu gazwatin gazaaha qaswo uu duulay maxaa ugu horreeyey qaala daat lcushayr daat lcushayr buu yidhi ama wuxuu yihi alcushayr daat lcushayr o daat lcushayr eh, maxaa ahay daat lcushayrana waa la yidhaha alcushayra iyadoo la yidhaaho laga gooyo daatida laga gooyona waa iska jirtaa iyadoo taale iyadoon ta lahayn iyadoo shiinle iyadoo shiin iyadoo daatule iyadoon lahayn intaba waa can buraydata radia allahu canhu qaala gazaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam tisca casharata gazwa qatala fi amaanin minha minhuna toban iyo sagaal duulaan buu doolay rasuulka ilaah oo sidii zayd ibnu arqamba uu yidhi iyo burayd ibnu xuseynna isna leeyahay waa isku waafaqay marka sagaal iyo tobankaa toddobuu ka dagaalamay kuwa kalese dagaal la-aan buu soo noqday nebigu alayh isalaatu wasalaam kitaabu limaara baabun alkhulafaau min quraysh عن عبد الله بن cمر رضي الله عنهma qال qال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم لا يزال hذا الأمر في qريشh ma baqya min الناaسi اثناan arrinkan kadu khilaafadu arrinkana ka wadaa quraysh ba aanu ka zuulaynin intay dadka laba qofka nool yihiinbaba intay adduunyadu dhisan tahay dadku uu nool yahayba arrinkana qoraysh baanu ka zuulayn ayb hadalkaas nebigu alayه الsala slam sidaa uu leeyahay ma khabar ba mise waa amar sheekh ilalbani halkan wuxuu ka dhigayaa inuu amar inuu amar yahay yani laa yazal yaanu ka zuulin yaanu arrinkakadu ka zuulin quraysh aanu ka zuulin oo madaxda had iyo goor qoraysh ha noqoto oo qoraysh un doorta uu nabigu alayh salatu salaam leeyahy saasuu ku wada ayb waxaad moodaa inuu sidaa u galaayo marka inuu waaqica iyo inuu iswaafajiyo iyo hadalka nabiga inuu iswaafajiyo inuu habaad moodaa oo hadda marka way dhacday in quraysh awoodii laga qaaday oo atraabkii iyo keyrkoodba ay ka qaadeen dee dawladka bani cabaas u dhacdayba eh, mxuu ahaay khilaafa qurashiyihi mayna jirin khilaafadii ka dambaysa marka waxay ahayd atraagtii iyo kuwayaalkii kalay ahaayeen marka inuu waaqicaas iyo hadalka nabiga iswaafaqiy jiyo inuu yaad moodaa laakiin xadiidka xadiid kale oo xadiid kale oo moodo inuu fasirayo xadiidkan kale haddii khabar laga dhigo kolku saa mustaqiim noqonayo oo aanu xaalada waaqica khilaafaynin yaa isaguna jiro oo kitaabkiisa kale saxix buhaariga lagu soo qaadanay oo ma aqaamu diina ma aqaamu diin arrintan dada quraysh baa haynayso oo qof alla qofki kula tartamay inuu ka qaada doono o dhan baba ilaah baabiinay baabi'inaya maa aqaamu diina intay diinta hagaajiyaan baba in alle intay diinta toosiyaan ee si fiican maxaa diinta u qabsadaanba qofna kama qaadi karo taa mafhuumkeeduna marka waxaa weeye hadday diinta halleeyaan in alle ka qaadayo marka taasuna waa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam annaasu tabacun liqurayshin fi hada fi hada shan yani madaxtinimada ka hora muslimuhum limuslimihim muslimkooda muslimka buu madax ugu ayuu taabic u yahay muslimka quraysheed buu taabic u yahay oo iyagaa madaxi u ahaanayo oo muxuu xukumaaya wa kaafiruhum likaafirihim gaalkooduna gaalka quraysheed buu taabic u yahay oo jaahiliga kole ku tahay carabtu qoraysh way ka dambayn jirta can caamir bni sacd bni abi waqaasi radia allahu canhu qaal katabtu ilaa jaabir bni samura jaabir bni samura ayaan waxaan u qoray maca gulaami naafic addoonkayga naafic ahaa warqadaan ugu sii dhiibay baan ugu qoray an akhbirnii iiga waran bishayin samictahu min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaala fakataba ilaya jaabir ibnu samura iisoo qoray samictu rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalam yowma yowma jumca maalin jumcadeed baan ka maqlay cashiyatan galab cashiyata rajama alaslamiya galabtii uu rajmiyey ninkii aslamiga waa maaciz ibni maalik maaciz ibni maalik radia allahu canhu sababtii galabtii la rajmiyey baan maqlay faqaala markaasu wuxuu yidhi laa yazaalu diinu qaa'iman xataa taquuma asaaca diinku mid toosan baanu ka zuulayna ilaa qiyaamaha ka dhacdo yani ilaa qiyaama kasoo dhowaado aw yakuna calaykum ithnaa cashara khaliifatan kulluhum min qurayshin ama ilaa uu idinka qabsado madax idinka noqdaan labiiyo toban khaliifo oo kulligood wada quraysh kulluhum min qurayshin taas kelimadaasa jaabir ma aanu ka maqal nabiga alayhi salaatu wasalaam aabihii buu ka maqal kelimadaas waa iga qabsanto addayoo dhinacayga fadhiyey yaan weydiiyo abbo muxuu yidhi itnaa cashara khaliifa markuu yidhi maxaa ka damey markaas kulluhum min quraysh wasamictuhu yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay isagoo leh cisaabaة min almuslimiin yaftatixuuna albayt alabyad bayta kisra aw aali kisra bayta aali kisra buu yihi mise bayta kisra guriga cad iwaanu kisra la odhan jiray bay muxuu ahaay jamaaco muslimiinta ay qabsan doonaan sidaasaan ka maqlay marka waa tayna dhacday ay qabsadeen wa samictuhu yaquul ina bayna yaday saaca kadaabiina faxdaruuhum qiyaamaha waxaa ka soo horreeya niman beenalayaal ah oo nebinimo iyo waxaa sheeganayaba ka soo horreeya oo soddon iyo nin intaas ah xawaali talaatiin ah baa yaa jiri doone iska ilaaliya wa samictuhu yaquul idaa acطa allahu axadakum khayra falyabda' binafsihi wa ahli baytihi ilaahay hadduu khayr qof siiyo wanaag hadduu siiyo maal iyo wax sidaasa uu siiyo ha ku bilaabo naftiisa iyo iyo mxu ahayd qoyskiisa ha ku bilaabo ibda biman tacuulid xadiidkaynu soo marray kale weeyaan marka xadiidkani xadiidkaas oo kale maaha marka iyagaa ugu xaqle oo iyagaa ugu xaqooda ugu waajibsanya wasamictuhu yaquul ana alfaratu cala alxawd ceelal yaan idin ahay xawdka idinku ahay barkadayda ummadiisu ay ka cabbi doonto calayhi salaatu wasalaam qiyaama ay ka cabbi doonto kaasaan ceelalya idinku ahay oo idin soo jooga idinka sii horeeya baabu اlistikhlaafi wa tarkuhu istikhlaaf qofkii qofku baabu اlistikhlaafi wa tarkih عن ابن cمر رضي الله عنهma qاala dkltu عlى xفصةa رضي الله عنها faqاaلت markaas waxay tidhi أcalimta أna أbaaka غayru مsتklف ma og tahay aabbaha inaanu qofna mxu ahay aanu una cayinaynin qaala qultu markaasaan waxaan idhi maa kaana liyafcal ma yeelayo sidaa sidaa ma yeelayo dadka kagama tegayo madaxla'aan qaalat inahu faacil waa yeelayaa qaala faxalaftu faxalaftu an ukallim annii ukallimuhu fii dalika waxaan ku dhaartay in arrintaa kula hadlaayo fasakadtu waan aamusay xataa qadawtu walam ukallimhu ilaa aan allahay anigoon la hadlin habeenkoo dhan aan ka aamusnaa qaala fakuntu kaannamaa axmilu biyamiinii jabalan dhaartaydii cadhaartay baa waxaad moodaa say ila culus tahay bur inaan sido inaan la hadlo oo arrintaa kala hadlo baan ku dhaartay markaasaanan lana hadlin markaasay igu culus tahay dhaarti xataa rajactu fadakaltu calayhi fasa'alanii can xaali الnaas dadka xaalkiisu i waraystay wa ana ukbiruhu ana aan u warramaayo waa kolkuu dhaawac ahaa marka cumar radi allahu canhu dadku say say maxay leeyihiin maxay ku hadagayaan maay say ka yihiin dhimaanshahayga qaala uma qultu lahu markaasaan waxaan ku idhi inii samictu الnaasa yaquuluuna maqaala hadal baan dadka ka maqlay faaalaytu an aquulahaa laka waxaan ku dhaartay inaan kuu sheego zacmuu anaka غayru mustakhlif inaadan khaliifo samaysanayn naa'ib aadan samaysanaynin oo ninka kaa dambeeya aadan cayinaynin sidaasay sheegaan wa innahu xaalkuna wuxuu yahay low kaana laka raaci ibilin aw raaci ganamin uma jaaaka tarakahaa uma jaa'aka wa tarakahaa ra'ayta an qad dayac haddaa nin xoole kuula jira geel ama ari kuula jira oo muxuu ahay meel baadiya ku haya aada leedahay oo ciddii intuu ka yimaado isagoon qofna kaga imaanin cidla intuu kaga yimaado uu ku imaan lahaa waxaad ku tirin lahayd in ciddii dayacay marka adiguna sidoo ad lamid tahayoo dadkankad kad aad madaxda ka tahay adigoon qofna kaga tegin haddaad ka dhimaato waa inaad dayacday ayb faricaayat nnaasi ashad qaala fawaafaqahu qawlii hadalka igaasaa ah waafaqay oo qalbigiisa ku dhacay fawadaca ra'sahu saaca madaxuu dulka dhigay saacad oo iga aamusnaa uma rafacahu ilaya madaxiibu kor iigu soo qaaday faqaala markaasu wuxuu yidhi ina allaha caza wajalla yaxfadu diinahu ilaahay diintiisa isagaa ilaalinaya wa inii la in laa astakhlif haddaanan istikhlaaf samaynina qof aanan isku bedelin fa ina rasuula allahi sala اllau alay slam lan yastakhlif wain astakhlif ina abaa bakrin radia allahu canhu qad istakhlaf labadaa midkaan yeelaba faham oh, ku daydo baan u leeyahay haddaan istiklaaf sameeyana abubakr baan ku dayanaya abubakr baa iiga horreeyey haddii aan muxuu eh, ahay aanan istiklaaf samayninna rasuulka eh, ilahay baan ku dayanaya markaasu cabdullaahi wuxuu leey kolkuu rasuulka eh, ilaahay sheegay inaanu qofna ku bedelanaynin oo siduu rasuulka ilaahay yeelay uu yeelayo kolkaasaa garta oona istiklaaf samaynin ayb qaala cabdullaahi baa wuxuu yihi fawallaahi maa huwa arrinku maanu ahayn ilaa an dakara rasuula allahi sala allahu alay slam wa abaa bakrin inuu rasuulka ilaahi iyo abubakrba soo hadal qaaday un bay arrintu ahayd facalimtu annahu lam yakun liyacdila birasuuli illahi sala allahu alay slam axadan inaanu rasuulka ilahi qofna la samaynin ayaan gartay wa annahu gayru mustaklif oo qofna aan laakiin mid dhexdhexaad uu yeela radia allahu canhu isaguna muxua cusub oo dadka ka dambeeya marka jid ugu furayo lix nin buu qabto oo yidhi lixdaa nin dhexdooda nin ha iska soo doorteen ayb saddex maalmood dhexdood ha iska soo doorteen intaa muddadaa saddexda maalmoodna sohayb dadkaa sii tujiyo muxua iyaguna saddexda maalmood dhexdooda nin ha iska soo doorteen ibnu cumarna hala jiro oo isaguna mustashaar oo kale ha u ahaada lakin waxba kagama jiro doorashada baabun almru bilwafaa'i bibeycati اlkhulafaa alawala falأwal haddii mid la doorto oo markaa kuwo kale ay kula tartamaan kuwo kale ay kula tartamaan isagoo midkii la doortay in kaas horeed beecadiisi la xajiyo oo kuwa kale marka aan idaacadii kan inta la jabiyo aan kuwa kale la raacin can abi xaazimin qaal qaacadtu abaa hurayrata radia allahu canhu hamsa siniin shan sannadood baan la fadhiyey abu hurayra la fadhiyi jiray fasamictuhu yuxadidu can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahay isagoo ka sheekaynayaan arkay qaala inuu yidhi rasuulka ilaahay kaanat banuu israa'iila tasuusuhum alanbiyaa kulamaa halaka nabiyun khalafahu nabiy banuu israa'iil waxaa maamuli jirtay ambiyadaa maamuli jirtay oo xukumi jirtay mar alla markuu nebi dhintaba nebi kalaa bedeli jiray wa wainahu laa nebiya bacdii aniga nebi igama dambeeyo wasatakuunu khulafaa khulafaa jiri doonta fatakfaru way badan doonaan way badan doonaanoo mar keliya bay dhowr nin oo mid waliba inuu amiirulmu'miniin iyo khilaafada isagu xaq leeyahay iyo ku tartamay ay jiri doonaan qaaluu markaasi wuxuu idhi famaa ta'muruna maxaadna faraysaa khulafadaas markay bataan maxaan ka yeellaa qaala fuu baycata alwali falwal oofiya midka hore doorashadiisii aad doorateen hadbase u kala horreeyaan kaasu hadduu dhinto haddana kii ku sida u kala horreeyeen doorashadooda ukala u kala xajiya wa acطuuhum xaqahum xaqoodii siiya oo nusxi iyo taageero iyo muxuu ahaaye taaco iyo siiya fa ina allaha saa'iluhum cama starcaahum ilaah isagaa weydiin doona wuxuu muxuu ahaaye rucaad uga dhigay oo mas-uuliyadu saaray isagaa hadhow qiyaamaha weydiin doona haddii iyagu xaqiina idin siin waayaan idinku xaqooda ilaaliya o xaqooda siiya عن cabdالرحمن بن cabdi رب الكعبة qaala دخلت المسجد masjidkaan soo galay faإida cabdاللahi بن cمر بن الcاaص رضي الله عنهma jaalis في ظل الكعبة والنaasu مجتamicuuna عalayhi dadkuna ay ku urursan yihiin cabdاللahi بن cمر بن الcاaص oo kacbada harkeeda fadhiya oo dadku ku urursan yihiin ayaan arkay faأtaytuهm waan u imid fajalastu ilayhi waan la fadhiistay faqaala markaasuu wuxuu yidhi kunnaa maca rasuuli llahi sala allahu alay slam fii nafar fii safar fanazalnaa manzilan meel baan degnay fa minaa man yuslixu khibaa'ahu dadkiiba howlahoodii marka ku kala dhaqaaqo waxaa naga mid ahaa mid khaymadiisii hagaajinaya wa minaa man yantadil waxaa naga mid ahaa mid toog baranaya wa minaa man huwa fii jashrihi mid muxuu ahay xoolihiisii la joogaba naga mid ahaa awrtiisii iyo la jooga id naadaa munaadi rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam asalaatu jaamica rasuulka ilaahay mid uu faray oo inuu dhawaaqo uu faray baa wuxuu ku dhawaaqay asalaatu jaamica yani isu kaaleey weeyaan asalaatu jaamicada marka waxaa lagu hadli jiray markii arrin muhiima dadka in la isugu yeedho la rabo markay muxuu ahay arrin muhiima oo dadka in la gaarsiiya la rabo la isugu yeedho kolkaasaa lagu dhawaaqi jiro yani isu kaaleeyaay weeyaan laakiin salaadaha ciidda iyo salaadahan kale taraawiixda iyo markii masjidka la joogo sida dadka aad ku aragteena sidii muxuu ahay salaadaas markii loo kacayo sunnada ah sida iyadoo iqaamo oo kalea salaada qalabka si loogu iqaamo loogu oqimo oo kalea salaatu jaamica salaatu jaamica odhanayaan lama yeeli jirin taas marka salaatu jaamica waxay ahaan jirtay nida dadka la isugu yeedhayo in masjidka yimaadaan la isugu yeedhayo ayb asalaatu jaamica ku dhawaaqay marka faاجtamacnaa ilى rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم faqاal inahu lam yakun nabiy qablii ila kana xaqا عalayhi an yadula umatahu عalى khayri ma yaclamhu lahm wayundirahum shara ma yaclamhu lahm ma aanu jiri jirin nebi oo iga horreeyey ilaa hadduu jiri jirayse waxaa waajib ku ahayd inuu ummaddiisa ugu yeedho oo tusiyo wax yaqaano kiisa wanaagsan wanaagga inuu ummaddiisa ugu yeedho sharkan uga digo yaa nebi walbaba waajib ku ahayd ina ummatakum haadihi jucila caafiyatuha fii awaliha ummadiinantada ummadiinnana balaayarida iyo caafiyada waxaa la yeelay qaybteeda hore wasayusiibu aakhirahaa balaa aakhirkeedana balaaya ku dhici doonta wa umuurun tunkiruunahaa iyo umuur aad la yaabtaan ayaa ku dhici doontaa ayb watajiiءu fitna fitnad baa imaan doonta fayuraqiqu bacduhaa bacdan qaarkood baa qaarka kale yarayn doona yani mid waliba kolkay dhacdo tii ka horraysay lagu ilaabayo kana ka weyn la odhanaya tii hore waxba ma ahayn la odhanaya midiba midii ka hore ka horraysay iyo dadka uga dhigaysaa inay wax yar ahayd mid waliba ti ka horraysay bay yaraynaysaa yuraqiqu fitnad baa dhici doonta fayaquulu lmu'min qofka mu'minkaa wuxuu odhan doonaa haadihi muhlikatii tana tanaan ku halaagsamaya buu dhahayaa uma tankashif waa tegaysaa midaasu watajii'u lfitna mid kalaa imaan doonta fayaquulu lmu'min haadihi haadihi waa tan waa tan tan ku dhimaanaya ku halaagsamaya waa tan tada tanaa tii hore ka weyn faman axabba qofkii jecel an yuzaxzaxa can innaar naarta in laga fogeeyo wayudhala aljanna jannada la geliyo faltaatihi maniyatuhu geeridiisu ha u timaado wa huwa yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir isagoo alle iyo qiyaamaha rumaysan geeridu ha u timaado yani ha ku dhinto ha daa'imo waliya'ti ila annaas dadkana ha ula yimaado oo muxuu aha dadka ha u sameeyo alladii yuxibu an yu'taa ilayhi waxa uu jecel yahay in loola yimaado dadka sida in loola mucaamalood isagu uu jecel yahay ha ula mucaamaloodo waman baayaca imaaman waa kan ula jeedadii marka man baayaca imaaman qofkii imaam la baayacooda oo doorta in madaxa qofkii doorta fa acطaahu siiya safqata yadihi gacantiisa ku dhufashadeeda safqa wax ballaadhan oo wax ballaadhan lagu dhufto baa safqa la yidhaahaa marka caadada waxaan jirtay marka lala mubaayacoonayo qofka in la iskacan qaado ayb sida kolka wax la kala iibsanayaba sidaasoo kale caadadu ahaan jirto iibsiga wax la kala iibsanaya safqaa lagu magacaabaa baycada nafteedana marka safqaa lagu magacaabaa waa gacan isku dhufatiya marka laga soo qaado yani qofkii muxuu aha gacantiisa u dhiibee gacan qaada ee doorta wa hamarata qalbihi iyo qalbigiisa niyadiisa iyo ikhlaaskiisana siiya falyuطichu ha ateeco in istaطaaca haddii uu karo ha ka amar qaato ha ka dambeeyo qofkii uu doortay ee cahdigaa sidaa u siiyey fain jaaءa aakharu yunaasicuhu hadduu yimaado mid kale oo la doodayaayo oo doorashadii la doortay kula kula tartamaya fadribuu cunuqa alaakhir ka dambe qoorta ku dhuftoo dila ka dambe ayb sidaasuu yidhi marka fadanawtu minhu waa usoo dhowaaday faqultu lahu markaasaan waxaan ku yidhi anshuduka allah allaan kugu dhaarsheey anta samicta hada min rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam haadaa rasuulka ilaahay sidaa ka maqlay ayaan idhi cabdullahi bni cabdirabbi اlkacb ayaa sidaa leh cabdullahi ibnu camri buu ku leeyahay ma adaa sidaa rasuulka ilaah ka maqlay faahwaa ilaa udunayhi wa qalbihi biyadayhi wuxuu saaray labadiisa dhagood iyo wadnihiisa ayuu gacmihiisa saaray wa qaala markaasu wuxuu yihi samicathu udunaaya wa wacaahu qalbii labadaydan dhagood baan maqlayoo qalbigaydan kankadaa xifdiyey buu yidhi yani waa u jawaabay jawaab dhaartii uu dhaariyay buu ugu jawaabay qultu lahu markaas faqultu lahu waxaan ku idhi haada bnu camika mucaawiya ya'murunaa an naakula amwaalana baynana bilbaطili wanaqtula anfusana waa ka nin adeerkaa mucaawiya wuxuuna farayaa marka dagaaladii mucaawiya iyo cali iyo kolka kale dhex socday weeyaan wuxuuna farayaa inaan maalkayaga bilaash ku kala cunno oo qaarkee qaarka kale maalkooda uu dhaco kuwa cali muxuuha raacsan buu naleeyahay ku duula oo soo dhaca oo soo laaya buu naleeyahay marka saasna xadiidka nabigaad ka sheegaysaa wallahu caza wajalla yaquul ya ayuha aladiina aamanuu la taakuluu amwaalakum baynakum bilbaطil ila an takuna tijaarata can taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima ilaahna saasuu leeyahay qaala cabduraxmaan baa wuxuu yidhi fasakata cabdullaahi waa aamusay saacatan uma qaala markaasu wuxuu yidhi aطichu fii طaacati اllah wacsihi fii macصiyaةi اllahi عaزa wajal wixii طaaco ilaahay ana ku aطeec wixii macsiya ilaahayana ku khilaaf kolkuu wax ku amro waxaas feeri hadduu waxaasu wax طaaco ilaahay u yahay ku aطeec marka hadalkii uu xadiidkii baa waxaa ku jirtay falyuطichu ma staطaac soma man baayaca imaaman kada w kada falyuطichu marka cabduraxmaankaasa wuxuu u qaatay hadalkaasi inuu hadal caama yaho wax alla wuxuu faraba la yeelayo marka macsiyuu na farayaa buu leeyahay dad soo dhaca oo dad soo laayuu na leeyahay xadiidkiina waxaad nabiga ka sheegtay inuu yidhi aeeca seen yeelaynaa markaasu cabdullahi ufasira uu leeyahay taacadu marka waa wixii ilaah taacadiisa abaad ah ku ateecaysaa wixii kalesa ku ateec maysid sidii xadiidka marfuucaba uu ahaa iyo qur-aanka naftiisa uu leeyahay walaa yacsinaka fi macruufin nabiguna alayh salatu salaam uu yidhi inama taacatu fi lmacruuf marka mxaa madaxda hala aطeeco marka laleeyahay nusuusta ay leedahay waa wixii aan macsiyo ahayn bab إida buyica lkhaliifatayn عn abi سacيidi الkdriي radي الlahu عanهu qala qala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه وsلم إida buyica lkhaliifatayni faqtuluu الآakhira minhma alaakhira qaad waxaa hoos loogu tegi alaakhir midka dambe alaakhira minhuma midkooda dambe dila baab kulkm raacin وkulkm mas'uul can raciyatih عn ibni cmra radي allahu canهuma عn الnabiy slى الlahu عalيه وsلم anahu qaal alaa kulkm raacin وkulkm mas'uul can raciyatihi dhammaantiin raaci weeyaan oo waxbuu waxbaa la raaciyey waxbaa loo diray hawl hawlsido weeya midkiin waliba midkiin walibana muxuu ahaaye waxaas hawshaas loo dhiibay waa la su-aali doonaa oo qiyaamaha waa lagula xisaabtami doonaa faاlamiiru aladii calى الnaasi raacin wa huwa mas'uul can raciyatihi raciyadiisana suna marka waa dadkaas uu xukumo oo dhan ayuu mas-uul ka yahay wاrajulu raacin calى ahli beytihi dadkiisa qoyskiisa iyuu ninkuna raaci u yahay wa huwa mas-uulun canhum waa laga su-aali doonaa haweenkiisa iyo carruurtiisa iyo khadamkiisa iyo qaraabadiisa iyo dadka gurigiisa jooga siduu muxuu ahay xuquuqdooda u gudan jiray oo muxuaha masaariftooda iyo u siin jiray iyo siduu tacliimtoodii iyo adabtoodii iyo xumaha uga ilaalin jiray iyo wixii oo dhan waa la wada su-aalaya isaga dusha ka saaranta wاlmarأaةu raaciyat calى beyti bacliha bacliha yani zawjiha iyo wawaladihi ilmihiisaba guriga ninkeeda iyo ilmihiisaba iyadaa mas-uulad ka ah wa hiya mas'uulaة canhum waa la su-aali doonaa wاlcabdu raacin calى maali sayidihi wa huwa mas'uul canhu ibniguna marka waa jiraa riwaaya sheegaysa wiilkuna isaguna muxuu ahay xoolaha aabihii iyo isaguna mas-uul buu ka yahay waa la su-aali doonaa alaa fakulukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatii kulligiin mid walbaba hawl baa dusha ka saaran waana la su-aali doonaa hawshaas siduu uga soo baxa nin walba nin aan mas-uul ahayna ma jiro baabu karaahiyati طalb اlimaara wاlxirsi calayha in la dalbado madaxtinimada oo lagu dadaalo nacaybka la necab yahay sharcigu uu necab yahay can cabdiraxmaan bni samurata radia allahu canhuma qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaah baa wuxuu yidhi ya cabdaraxmaan laa tas'al ilimaara madaxtinimaha codsanin jagada ha la ii dhiibi iyo waxaa la ii doortay iyo waxaas ha dhihin ayb ha israshixin marka fainaka in ucطiitahaa imaaradaa haddii lagu siiyo can mas'alatin weydiisa adigo aad weydiisatay xaggii haddii lagaa siiyo oo aad ku gaadho muxuaha shaqaad adug ka shaqaysatay iyo ku dadaal aad ku dadaashay iyo dadaad weydiisatay iyo maalaad ku bixisay iyo waxa wukilta ilayha waa lagugu daynayaa ilaahay adiga iyagu idin kala dhex baxaya adigii iyo mas-uuliyada waa idin kala dhex baxaya taageero ilaah iyo tawfiiq ilaahay ma helaysid ilaahay iyadu kugu daynaya wataa waxaad rabtay lagu siiye saad uga soo baxda adaa yaqaana alla kuleeyahy wain uctiitahaa can gayri mas'alatin su-aal la-aan xaggii haddii lagaa siiyana adiga oo gurigaaga iska jooga oo waxba ka warhaynin oo aan rabinba lagula soo doonto oo la yidhaaho hooskaasaa lagu magacaabay lagu yidhaahna ucinta calayhaa waa lagugu taageeraya ilahay waa kugu taageerayaa xagga alla taageeraad ka helaysaa ayb saas waa marka waxaa weeyaan qofka muxuu ahaa mas-uuliyada qabanaya isaga marka waajibkiisu waa kaa nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu leeya ha dalbanin natiijadiina saasay noqonaysa ninka marka isagu madaxda ehe ah wax cayinayana waa kii muxuu ahay nabiga alayh isalaatu slam xadiidkii qaarna insha allah bay noo iman doonaa xadiidka abu darri iyo ninkii ansaariga ahaa iyo mxua abu muusa alashcari iyo nabiga alayh sala slam ku yidhi uma dhiibna arrintayadaa nagu uma dhiibno qof dalbanaya oo ku dadaalaya uma dhiibno nabiga alay slam waa ku odhan jiray marka waxay ahaan lahayd inay dadka muxuu ahaye xaaladooda intay yaqaanaan ay qofkii qof walbaba kartidiisa iyo iyo kafaa'adiisa shaqada loogu dhiibo oo kana ii xigi iyo kana hadha hadduu meeshaa qabto muxuu aha nafci iga soo gaaraya iyo kana ay waraystay iyo waxaas oonu ahayn kana meeshan tad u suuban lagu cayino can abi darin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slama qaal ya abaa darin inii araaka daciifan waxaan ku arkayaa inaad tabar yar tahay inaad daciifu lqalbi aad tahay ood mas-uuliya aadan qaadi karin wa inii uxibu laka maa uxibu linafsi waxaan kula jeclahay waxaan naftayda la jeclahay baan kula jeclahay laa ta'maranna calaa cala tnayni ha u madax noqonin amiir ha u noqonin laba qof wax ka badan iska dhaafni iska dhaafin laba qofna madax ha u noqonin ayb walaa tawallayanna maala yatiimin hana maamulin oo mas-uulha ka noqonin maal agooneed maal agooneedna mas-uuliyaddiisa haysa saarin madax timinnimaan ha qabsanin kama soo bixi karay sidoo waan ku aqaanaa can abi darin radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuul allahi alaa tastacmilunii rasuulka ilaah baan ku idhi alaa tastacmiluni yani alaa tuwalliinii calaa camalin meeda shaqo ii dhiibaynin baan ku idhi qaala markaasu wuxuu yidhi fadaraba biyadihi calaa mankibi garabkayguu gacantaygaga dhuftay uma qaala markaasu wuxu uhi yaa abaa dar inaka daciif wa inaha amaana inaka daciif buu leeyahay nebiga alay sala slam marka ninka waa mas-uuliyada loo dhiibaya waa inuu nin qawiya ahaado nin qawiya waa inuu ahaado quwa iyo amaana iyo cilmi saddexdaas yuu qur-aanku sheegay dadka mas-uuliyada loo dhiibayo muxuha qisatu muusa maca ibnati shucayb oo maxay tidhi markay rashaxaysay aabaheed ay u rashaxaysay ninkan kada inuu shaqo u dhiibto waxay ku tidhi ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin marka amaana iyo hufnaan iyo xoog markii uu leeyahay shaqada u ka soo bixi karo ayb muxuu ahay yuusufna markuu isaguna isu rashaxayey mansibkii uu muxuu ahaa wuxuu yidhi inii xafiidun caliim xafiidun caliim marka xafiidkuna marka waa amaanadiibu isaguna ka dhigan yahay cilmi iyo ammaanu sheegtay marka ayib ninkii muxuu ahayey nebigii ambiyada bani israa'iil ka mid ahaa ninkuu madaxda uga dhigayna iyo isagana muxuu ku rashaxay markay idacniyeen wuxuu e, isku daafaco uu yidhi ninkaan wuxuu leeyahay in allaha daad ah, in allaha wazaadahum basatan fi alcilmi waaljism marka cilmina waa idindheeraad bu idinka leeyahy xoogna dheeraad bu idinka leeyahy ayb marka awsaaftaa in laga fiiriyo weeye marka qofka loo dhiibayo mas-uuliyad loo dhiibayo mas-uuliyadaas hawshaa loo dhiibayo cilmigeedii ma yaqaana nin amiina ma yahay karti ma u leeyahay waa daciif baa tahay wainahaa amaanatun waana amaanad shaqadantadu wainahaa ywma alqiyaamati khizyun wanadaama maalinta qiyaamahana waa dulli iyo qoomamo weeyaan ilaa man akhadahaa bixaqiha qofkii xaqeeda ku qaata mooyaan wa adda aladii calayhi fiiha oo guta oo ka soo baxa waajibkii waajibka ka saaran kasoo baxa qofkaasunba isagoo khayr bay u noqonaysaa iyo ajri bay u noqonaysaa laakiin qofkii saa yeeli waaya waxay ku tahay maxaa kuu geeyay buu qiyaamaha odhan doona baabun laa nastacmilu calaa camalina man araada can abi burda abu burda ibn abi musa alashcari magaciisu waa caamir qaala qaala rasul qaala abu muusa abiisu abu muusa cabdullahi bnu qays ayaa wuxuu yidhi aqbaltu ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam wa maciya rajulaani min alashcariyiin isagoo laba nin oo ashcariyiina qoladoodii ay la socdaan iyo abu muusa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam axaduhumaa can yamiini walaakharu can yasaari fakilaahumaa sa'la alcamal mid weliba shaqu weydiistay nebiga alayh الsalaatu wasalaam isagaa muxuu ahaa madax u ahaa ashcariyiinta madax u ahaa nabadoonkoodii buu ahaayo markaasi nebiga xale noo geebayda noo raac mana aanu garanayn waxay ula socdaan markaasay u yimaadeen nebiga alayh sala sl isagoo cadaynayay bay u yimaadeen markaasay labadii nimadoodaba u hadlay uu yidhi wellinii calىa camalin ya rasuula allah abuu muusana marka maanu fakilaahumaa sa'la alcamala wالnabiyu salى اllahu عalيه wasalam yastaaku isagoo nebiguna uu cadaynanayo faqaala markaasuu wuxu uhi maa taquulu yaa abaa muusa aw yaa cabdallahi bni qays buu yidhi adigu maxaad leedahay qaala faqultu waladii bacataka bilxaq maa aطlacaanii calaa maa fii anfusihimaa iima ayna sheegin waxay rabaan kolkaas soo raacayay iima ayna sheegin wamaa shacartu annahumaa yatlubaani alcamal mana aanan dareenin inay shaqo doonayaan qaala wakaأnii anduru ilaa siwaakihi taxta shafatihi waqad qalasad yani qad irtafacat waxaad moodaa inaan arkaayo cadaygii oo nebiga alayh salatu salaam dabintiisa hoosteeda muxuu ahay ee ku jira oo oo dabintiisa marka kor ay u xaydantay inaa hadda arkayaadi moodaa marka aanu nimid fa qaala markaasu wuxuu yidhi lan buu yidhi ama laa laa nastacmilu mise lan nastacmila labadaa lafdigu midkoodu midkood buu ku dhawaaqay u dhiibi mayno calaa camalinaa man araadahu shaqada yadantada nin doona oo isagu dalbaday uma dhiibayno walaakin idhab anta ya abaa muusa aw ya cabdallahi bna qays orad adaan kuu dhiibnay shaqa ninkii isagoo aamusay ee nebiga alayhi salaatu wasalaam ee mas-uuliyada ka cararayey ninkaas u dhiibay labadooda wuxuu leeyahay idinku waa idinkaa dalbada idin dhiibi mayne abuu muusa oo isdiyaari adaan kuu dhiibaya fabacatahu calى اlyaman ثuma atbacahu bimucaadi bni jabal mucaadi bni jabal buu ka daba diray falama qadima calayhi markuu usoo soo noqday buu qaala wuxuu yidhi inzil wa alqaa lahu wisaada soo deg buu yidhaho wisaada usoo dhigay abu muusa iyo iyo iyo waxaa weeye iyo mucaad yaa laba gobol isku dhow bay loo kala dhiibay markaasay dalka isu soo dhawaadaan ninka gobolkiisa kusoo kormeerayo isku soo dhawaadaan bay isa soo booqan jireen marka mucaad baa abu muuse u yimid oo gobolkiisa uu mas-uulka ka ahaa buu ugu yimid mucaad abu muusa marka soo dhawaynayo intuu markib usoo dhigay buu soo deg ayb wإidaa rajul cindahu muwahaq yani marbuط isagoo abuu muuse agtiisa nin ku xidhan yahay faqaala markaasu mucaad yidhi ma haada kan muxuu yahay qaala hada kana yahuudiya faaslama ثuma raajaca diinahu diina الsuu fatahawad yahuudi buu ahaan jiray markaasuu soo islaamaya markaasuu diintiisii xumay ku noqdo yahuudiyoobay qaala markaasu mucaad wuxuu yidhi laa ajlisu xataa yuqtal fadhiisan maayo ilaa la dilo qadaa'u llahi wa rasuulihi waa alliya rasuulkiisa ilaahay isay xukumeen weeyaan dad baa jira hadda ku dooda kuwa kutaaba saxafiyiin iyo waxyaalahaasoo qofka murtadka ah inaan dilkiisu sharci aanu ahayn oo sharcigu in la dilo aanu qabin oo abubakr iyo wuxuu la dagaalamay uu ahaa un muxuu ahay irtidaadkoodii jamaaciga ahaa iyo taacaday ka baxeen mooyaane inuu qofku diintiisa xoriya u qabo mucaadina maaka sidan uu leeyahay alle iyo rasuulka ilaahay siday xukumeen weeyaan oo in la dilo mooyaane si kole kujo ma degaayo isagoo ninkaa la dilin qaala ajlis deg eh, buu yidhi nacam ah, eh, in la dilo un loo xidha halkankaada loogu xidha waa la dilayaay deg buu yidhi qaala laa ajlisu xataa yuqtala qada allahi wa rasuulihi alaaثa maraat saddex goor buu taayidhi fa umira bihi faqutil uma tadaakara alqiyaama waxay ka sheekaysteen alqiyaama min alleyli soo jeedka habeenkii iyo qur-aanka mid walba intaa intay ku dhammaysay ayba iswaraysteen faqaala axaduhumaa midkood baa wuxuu yidhi mucaad mucaad buuna ahaaye amaa ana fa anaamu wa aquum saacadana waa seexdaa saacadana waa soo jeedaa wa arjuu fii qawmatii mmaa arjuu fii nawmatii arjuu fii nawmatii maa arjuu fii qawmatii hurdadaydaasna waxaan ka rajaynayaa ajri aan ka rajaynayo soo jeedkayga iyo salaadeyda ka rajaynayo oo kalaa ka rajaynaya hurdadaydana ad fahmaysatid salaada iyo daacadaan leeaho niyadaa kol haddaan ku seexanayo taas oo kale ajrigaas oo kale yaan rajaynayo ayb marka qofkii wixii shaygii mubaaxa ha la yimaado laakiin niyo khayra u niyooda ajrigaasuu leeyahay baabun alimaamu إida amara btaqوى اllahi وcadla kana lahu أjr عan abi hurayraةa radي allahu عanhu عan الnabiyi slى الlahu عalيه وsلم qaal inama alimaamu junna imaamku waa gaashaan eega ereygaas inama alimaamu junna imaamku gaashaan weeye muslimiintuu gaashaan u yahay yuqaatalu laga dagaalamayo min waraa'ihi gadaashiisa isagaa muslimiinta isku uruurinayo oo cadowgooda ay muxuu ahaaye isagoo hogaaminaya ay la dagaalamayaan haddii marka gaashaanka la waayana makshuuf bay dadka muslimiinta noqonayaanoo waxay ku gabadaanoo cadowgooda ka celiyo waa ma helayaan waatana musiibada weyna dhacday weeyaan marka gaashaankii marka laga tuuray muslimiintii khalaas laba dambo isu timaado ma leh ayb wa yutaqaa bihi isagaa lagu gabadaa fain amara bitaqوى اllahi عaزa wajala wacadl kana lahu bidalika أjr wain ya'mur bغayrihi kana عalayhi minhu yani wisrun dembi baa ka saaraanaya hadduu isagu wax wanaag isagu kolley nafci buu leeyahay oo gaashaan buu muslimiinta u yahay laakiin hadduu khayr iyo wanaag dadka uu faro ajri buu ku leeyahay hadduu wax xun farana dembi buu ku leeyahay laakiin muuqaalkiisa joogiisa kolleyba ka dareen baabu man waliya shayئa facadala fiihi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم إن المqسطينa عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عزa وجل وكلتا يديه يمين المqسطين يعني العاadلين kuwa dadka caadiliinta ihi alla agtiisa maalinta qiyaamaha ay ku fadhiyaan minbaro oo nuur ay ku fadhiyaan alle midigtiisayna fadhiyaan alle labadiisa midig labadiisa gacmoodna mid waliba waa midig labadiisa gacmood mid waliba ilaahay waa midige midigta allay fadhiyaan kuwee weeye kuwaasuna aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahliihim wamaa waluu kuwa k garsooro weeyaan ee xuunkooda waxay xukumayaan ay maamulaan iyo ahalkooda carruurtooda iyo xaasaskooda iyo kuwaasna caadilnimo ku dhaqa caruurtoodana u garsoora haweenkooda u garsoor wamaa waluu iyo waxay maamulaanba waxay maamulaan ama maal ama dad ah kuwaas weeyaan marka cadaalada kulli caam weeyaan qof walbaba cadaalada waa laga raba qofkii meel madax ka ah iyo qofkii muxuu ahaay gurigiisa markuu joogo iyo in walibaba cadaaladaas waa laga raba baabun man waliya shay-an fashaqa walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته